بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا صدح إيا كنتناد كتاب كلب الأصول waxaan ka bilaabanaynaa masaalikul cillaha qodobka shanaad ayaan ka bilaabanaynaa almunaasaba alkhaamisu ka shanaadi almunaasabatu munaasabada weeye waxa la adillada cilada loo daliishado ama maslaga masaaligta cilada ee la yaqaan waxa kamida almunaasib almunaasabatu ka la almunaasaba haddaba munaasabadu magacyo badan bay leedahay qolo waxay u yaqaaniin magaceega almunaasaba bay u yaqaaniin qolana waxay u yaqaaniin alikhaala bay u yaqaaniin qolona waxay u yaqaaniin almaslaxa ayay u yaqaaniin qolona waxay u yaqaaniin alistidlaal ayay u yaqaaniin culimmada qaarna waxay ku magacaabaan ricaayat lmasaalix ayay ku magacaabaan ricaayat lmasaalix waxaa la yidhaahdaa haddaba qodobkan almunaasaba aynu leenahay waa cumdaha kitaabka qiyaaska qiyaasba haddaynu isnidhaahno wax ka barta tiir dhexaadkiisu waa baab waa qodobkan wey waa almunaasaba weeye ama ricaayat lmasaalix weeyi waa meelaha ardaydu ay ku kala tagaan meesha qarsoon iyo meesha waadixa ah ee lagu kala tago ee baabku iyo kitaabku uu leeyahayba waa halkan weeyaan haddaba waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala kelmaddan ama qodobkan ama maslagan almunaasaba aynu leenahay waan tacriifinaynaa haddana qaybaheega ayaynu sheegaynaa inagoo xayfiyaad iyo dhinacyo badan oo kala duwan u qaybinayna ama u eegayna alkhaamisu ka shanaad ee masaaligta cillada ka tirsani almunaasabatu munaasabada weeyaan luqadda munaasabo waxaa loo yaqaanaa almulaa'ama baa loo yaqaanaa shayga shayga kale ku beegan ama munaasibka u ah isdilaaxana waxaa munaasabada la yidhaahdaa almunaasaba waa mulaa'amatu lwasfi almucayan lilxukmi wasfi mucayan ihi munaasabada uu u yeelanayo xukunka ayaa la odhanayaa waxa weeye almunaasaba almunaasaba haddaba la soo bixideedana waxa lagu magacaabaa takhriijulmanaad wax la yidhaah baa lagu magacaabaa marka lala soo baxayo munaasabada takhriijulmanaad baa la odhanaya manaad waa waxa weeye waa tixi oo lala soo baxaya ama ciladii ay wax ku taxmayeen oo lala soo baxayo wayusamaa waxaa lagu magacaabaa istikhraajuha istikhraajuhaa la soo bixideeda almanaati baa lagu magacaabaa takhriijulmanaad waxaa takhriijulmanaad loogu bixiyey takhriij waa soo saarid almanaadna waa halkii wax lagu taxayey waa ibdaau maaniita bihi lxukmu xukunka ka lagu taxay ee cilada ah ayaa la muujiyey baa la leeyahay kiib ayaa la muujiyey tanqiixulmanaadka iyo taxqiiqulmanaadka labadaasina dibbay inooga iman doonaan oo marka masaalikul-cilluhu uu dhammaanayo ayuu inoo keeni doonaa laba qodob oo qodobkan ku dhadhow takhriijulmanaadka waxaa ka ag dhadhow tanqiixulmanaad iyo taxqiiqulmanaad labadaasaa ka ag dhadhow munaasabada haddaba wahuwa munaasabadu tacyiinulcillati cillada oo la cayimo cayimidda cilada la cayimayo weeyi ciladii ayaa la cayimaya wa huwa isagu tacyiinulcilati cilada cayimideeda weeye cilladii ayaa la cayimaya ama la caddaynaya biibdaa'i munaasabatin munaasabo muujinteed baa lagu cayimi oo macal iqtiraani iqtiraan maceed ah xidhiidh baynahumaa dhexdooda ka dhexeeya ah waa kal oo kaleba wuxuu tacriifinayaa munaasabada ama ikhaalada ama ricaayat masaalixi ayuu doonaya inuu tacriifiyo wuxuu ku yidhi wahuwa takhriijulmanaadku wahuwa takhriijulmanaadku tacyiinulcilati waa cilada oo la cayimo sidee lagu cayimayaa oo lagu caddaynaya cilada oo ciladnimadeeda la caddeeyo sidee lagu caddayn biibdaa'i munaasabatin ay biidhaari munaasabatin munaasabo muujinteed ayaa lagu cadayn munaasabo ayaa la muujinayaa cilada mucayinada ah iyo cilada mucayanada ah iyo xukunku munaasabo ay isku leeyihiin ayaa la caddaynaya oo ciladan iyo xukunkani munaasabadaasay isku leeyihiin baa lagu odhanaya tacyiin lcila biibdaai munaasaba maca aliqtiraani iqtiraan iyo xidhiidhsi micii isagoo ah baynahumaa labadaasi ay xidhiidhsadaan baynahumaa dhexdooda ahaaday waa labadee cilada iyo xukunku iyagoo xidhiidha waa inay xidhiidhaan oo la heli karo meel xukunkiina yaal ciladiina ay taallo kal iskaari waaba iskaarkii oo kale waalintii oo kale waayo xadiidkii muslimka way ku xidhiidheen oo meel kastana waa la helayaa kullu muskirin xaraamun muskir oo dhani waa xaraan xaaraan wey xukunkii xurmada ahaabaa meesha la keenay sifadii xurmadan haddaba loo keenayna waa la caddeeyo muskirnimo ayaa la sheegay munaasaba ka dhaxaysa iskaarka iyo xaaraannimada oo munaasabada ka dhaxaysana waxa weeyi isaag way xidhiidhaan waxuna sababaayo cilladu ay tahay dee lcaqliga xikmaddu waa izaalatu lcaqliga zuulintan caqliga la zuulinayo ee iskaarku uu wato caqligana waxay diintu inaga codsatay in la ilaaliyo shay diintu ay naga codsatay in la ilaaliyo ayuu iskaarku meesha ka saaraya waa xikmaddii loo xarimay cilada loo xarimay waa iskaarka xikmadduna waxa weeye dee zuulintan caqliga uu zuulinayo haddaba iskaarka iyo eeg midoobaan shaygan muskirka ihi waa laba shay oo midooba ayay noqonayaan oo ashyaa midowda weeyi wa huwa isagu tacyiinulcilati cilada oo la cayimo ama la caddeeyo weeyi biibdaa'i munaasabatin munaasabo muujinteed ayaa lagu cadayn oo macaliqtiraani xidhiidh micii a baynahumaa dhexdoodu ay xidhiidhaan kal iskaari sida iskaarka iyo waalinta oo kalaba wa yuxaqaqu waa la sugaa wa yuxaqaqu waxa la taxqiijiyaa istiqlaalulwasfi wasfiga istiqlaalkiisa bicadami hayrihi ayrkii la-aantii ayaa lagu sugaa bisabri marka sabrin la sameeyo iyo ikhtibaar wasfigani inuu mustaqil yahay wasfigan munaasibka ahi inuu mustaqil yuu la gooni noqonayo cilanimada oo cilada wasfiganuni inuu leeyahay ayaa la xaqiijini maxaana lagu xaqiijin oo maalan khamradu wasfi bay leedahay iskaar la nebiidkuna wasfi buu leeyihi tilmaam buu leeyahay iskaar la yidhaah hadaba in xurmada wasfigan iskaarka ihi uu wato ayaa la xaqiijin waxaa la odhanaya khamrada waxaa xaaraan looga dhigay ama nebiidka waxa xaaraan looga dhigay sifada khamradu ay leedahay ama wasfiga khamrada ku jira ayaa iskaara iskaarkanunbaa loo xarimay oo sifadanunbay leedahayba maxaa lagu ogaaday waxaa lagu ogaaday inay khamradu iskaarka uun leedahay wixii sabriga la odhan jiray sabri sabri horta ma soo dhiganay sabriga asabru wa taqsiim soo qodobkii afraad maslagii afraad baan ku soo dhiganay waa in maxaan ku idhaahdaa la sameeyo inta la baxsiyo shaygan maxaan ku idhaahdaa tilmaamihiisa oo dhan waa in la koobo oo xasri la sameeyo xasri kaasa sabri la yidhahdaa wayuxaqaqu waa la sugayaa istiqlaalulwasfi wasfiga istiqlaalkiisa iyo la gooni noqoshadiisa waa waصfiga munaasibkaee cilanimada uu la gooni yahay bicadami hayrihi ayrkii la-aantii ayaa lagu sugi wasfi kale inuuna jirin bisabri bisababi sabri sabriga daritii xasrinta iyo koobidda tilmaamihii uu lahaa shaygani lasoo koobay laakiin lagu sugi maayo inuu ninku yidhaahdo mustadilki ihi baxastu falam ajid hayrahu ama baxastu wاlaslu cadamuhu cadamu hayrihi sidaa maanta la yeeli maayo oo la dhegaysan maayo hadda markii sabriga aynu joognay waa la aqbalayey oo sabriga waa la aqbalayay waayo sabrigu iyo xasrigii laga hadlayay halkaan ku soo marnay dariiq kale oon kan mayna lahayn waxaa loo jeedaa halkeenin istiqlaalulwasfi wasfigan inuu mustaqil yahay caddayn la caddaynayo ama sugid la sugayo uu welibana saalix lilciliya yahay halkaana maxaa loo jeeday markaynu sabriga maraynay ee baxaftuda la ogolaanayay maxaa loo jeeday in la anfiyo maa laa yasluxu lahaa waxa aan muslixa u ahayn baa la anfiyayey halkanna waxbaa la sugayaa sugidda iyo anfintu way kala duwan yihiin meesha wax la anfiyayo baxaftuda waa la ogolaa meesha wax la sugayana baxaftuda lama og lama ogola waad socotaa xaggaa hore soo maynaan soo odhan cashirkeennii shalay waa la ogolyahay ninka mustadilka aduu yidhaha baxaftu fala maanta waxaynu leenahay marka aad sugaysid wasfigani inuu mustaqil yahay oo cilinimada saalix u yahay baxasuda lagaa ogolaan maayo waa inaad isbaad samaysaa dee wuxuu ku yidhi alkhaamisu ka shanaad almunaasabatu waa munaasabadii waa maslaga shanaad baa munaasabada ah wa waxaa lagu magacaabaa istikhraajuhaa la soo bixidda munaasabada lala soo baxayo wayusamaa waxaa lagu magacaabaa istikhraajuhaa la soo bixideedana takhriijalmanaad baa lagu magacaabaa wa huwa isagu tacyiinulcilati cilada oo la cayimo la caddeeyo weeyi biibdaa'i munaasabatin munaasaba daahirinteed ayaa lagu caddaynayaa maca aliqtiraani xidhiidh micii isagoo ah oo beynahumaa labadaa dhexdooda u dhaxeeya kal iskaari sida iskaarka iyo waalinta oo kaleba weey iskaarka iyo waalinta oo kaleba weeyi wayuxaqaqu waa la sugayaa istiqlaalulwasfi wasfiga istiqlaalkiisii ayaa la sugayaa wasfigan inuu mustaqil yahay maxaa lagu sugi bicadami hayrihi hayrkii la-aantii bisabri koobid welibana dee lagu ogaaday koobid baad ku sugaysaa markaa waa bisabri bisababi sabri walmunaasibu munaasibku munaasibka munaasabadaa laga qaatay munaasabada ayaa maslag ahayd walmunaasibu munaasibkuna waa wasfiga laftiisa walmunaasibu munaasibka munaasibka sheekhu wuxuu u sharxayaa munaasabadii masderka ahayd ayuu xidhiidh la leeyahay oo munaasabadu masder ba ahda ismiga faacil baa munaasib la yidhaahdaa walmunaasibu munaasibkii wasfun wasfi weeyi xikmadba ha noqda hadduu doonayey wasfiga oo daahirun daahira oo muuqda waa wasfi muuqda wasfiga oo mundabidun koobmaya wasfigaasi mundabid weeyaana waa mid koobmayo dabdismayo dhinac kasta la iska taagi karo yaxsulu wasfigaasoo xasilaya caqlan caqli ahaan ayuu u xasilayaa min tartiibi lxukmi xukun ratibidii calayhi dushiisa lagu ratibo waxa ka xasilaya maa yasluxu wax uu u suubado kownuhu inuu noqdo maqsuudan in loo qasdayo lishaarici shaarica xaggiisa looga qasdayo oo min xusuuli maslaxatin maslaxad xasilinteed ah oo dafci mafsadatin ama mafsado difaacideed ah waynu aragnaa wuxuu sheekhu yidhi halkan markuu ka hadlayey wasfiga markuu munaasibka ka hadlayey munaasibka horta waa wasfun wafi walow xikmadba ha noqde waa shay waia ah. waigana waxaa loo yaqaanaa waxa kayrkii ka dhex kara ama kayrkii ku jiri kara sida iskaarkuba uu ugu jiri kara maxay oo kale tusaale ahaan khamrada ugu jiri karo adigu wafi baa loo yaqaanaa munaasibka walmunaasibu munaasibku waun waa wafi xikmadba ha noqdo wafiga oo daahirun muuqda waa wafi daahira kafi baa la diidaya wafi qarsoon baa la diidaya wasfiga oo mundabidun mundabid ah oo koobmayo dhinac kasta laga joogsan karoo la garan karo xuduudda uu leeyahay hayru mundabidkaa la diidayaa wasfiga oo yaxsulu uu xasili caqlan caqli ahaan uu u xasili min tartiibilxukmi xukunka ku ratibidiisa calayhi isaga dushiisa lagu ratibay maa yasluxu wax u suubada maa yasluxu wax u suubada kownuhu inuu noqdo maqsuudan mid loo qasdayo lishaarici shaarica looga qasdayo oo min xusuuli maslaxatin maslaxad xasilinteed ah ow dafci mafsadatin mafsado difaacideed ah maxaa ka mid a ah haddaba xikmadii iyo ciladii iyo wixii oo dhan ayaa meesha ayuu wada shamlinayaa wasfigani waxaa ka mid a buu nafsiga oo kale wuxuu xikmad u yahay inzijaarka iyo hadhidda laga hadhayo buu ku leeyahay insijaarka ayuu xikmad u yahay laga hadhayo dilka wuxuu ka ratibmayna inzijaarkaasi wuxuu ka ratibmay ama wuxuu xikmad u yahay ka dhashaaba wujuubulqisaas qisaas waajibta oo dee laysku qisaaso qofka si ka qof kale u dila oo mukaafi u ah oon dee waalidkii ahayn waxaana iska banaan laba xikmadoodba xataa shaygu inuu yeesho halkaa ayuu sheekhu ku tacriifiyey munaasibkii oo wasfigaa ah ama xikmad ha ahaado ama cillad ha ahaado ama sharciye ha ahaado wasfiga halkaa ayuu inoogu tacriifiyey sheekheennu waana qowlka asaxa ah ayuu kaa u tacriifiyey uu noqonayaa in badanna tusaalayaashaad ku arki doontaa munaasibka fa in kaana alwasfu wasfigu hadduu yahay khafiyan mid qarsoon hadduu yahay so inuu wasfigu daahir yahay maynaan odhanin hadduu khafi noqdo wasfigii ayaa khafi noqday waa wasfi khafi ah o hayra mundabitin ama mid aan dabdismayn ilan mundabit inuu yahay baynu shardi ka dhignaye ama hayru mundabit buu noqday labadaa hadduu noqdo wasfiga lama eego oo lama deliishade oo shayga laguma xidhee wasfigaasi kuu laazimayo uu laazimka u yahay baa lagu xidhaa kuu laazimayo uctubira waxaa la cibreeyaa mulaazimuhu kuu laazimayo wahuwa almadinatu isagaana madino ah oo halka laga helaya maxaa ka mid ah haddaba wasfi khafi ah oo qarsoon wasfigii baan doonaynaa inaynu tusaalayno isagoo khafi ah oo qarsoon ama isagoo hayru mundabit ah oon dabdoomaynin oon dabdisnayn ayaan doonaynaa waxaad eegtaa qofku markuu si wadi markuu dhaco kulan markuu dhaco oo reer uu dhex maro kulan baa dhacay reer buu kulankani dhex maray meeshaa madino waxa ah waxaa la yska malaynayaa riximkii inuu mashquulay riximkii gabadhu inuu mashquulay ilmogaleenkii inuu mashquulay oo uu ku mashquulay biyihii ninka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadhaa uu uur siiyey hadduu wadi dhaco maxaa la filan karaa kulan hadduu dhaco ur baa la filan karaa riim riximkii inuu mashquulay oo riximkii ay maxaanku idhaahdaa dee uu ilmogaleenkii inuu mashquulay oo ilma ayuu galay ayaa layska malayn karaa maaha waa la yaqiininaya waa la malaynaya weey wadcigaasi waa madina lishughli raxim waxa hadaba lagu dul ratibaa kol hadii wadigaaba aad aragto ama riximkaa mashquulayba hadii la maleeyo waxa lagu dul ratibaa wujuub lcidda ciddadu inay waajib gabadhaa ku noqoto gabadhu ha ciddo tirsato asal ahaan waa xifdan linasab nasabkaa la ilaalinaya haddaba kol haduu kulan dhaco kulankaana laga maleeyo inuu makaankii shuqloomay ama ilmogaleenkii uu dee ilmo qaaday gabadhii waxaa la odhanayaa cidda kugu waajibtay xukun baynu haynaa wujuubulciddaa xukunkan wujuubulciddahaa ah, haddaba wasfigiisii waa khafi oo waxa weeye riximka mashquulay dee ma muuqdo riximkaa mashquulay wax muuqda ma aha kol haddii uu khafi noqday waxa lagu leeyahay lagu xidhi maayo ciddada riximku markuu toos u mashquulee si yaqiin ah uu u mashquulee toos uu ilmo u galo lagu xidhi maayo e madinada iyo malaha ayaa lagu xidhayaa malaha ayaa lagu xidhi oo ah kulanka kulanba hadduu meesha ka dhaco malaba hadduu yimaado ilan waa khafiye makaanku inuu ilmo galay iyo in kale waa arrin qarsoon haddaba lagu xidhi maayo shuqluraxim lagu xidhi maaye madinadii oo wadciga abaa ah lagu xidhi kol hadduu kulanba yimid oo reerkaasi ay kulmeen gabadhii ciddaa laga rabaa gabadhii ciddo aya kulanba hadduu yimid ciddaa la rabaa gabadhaasi ha ciddo tirsato waajibbay ciddadii ku noqoni waa wasfigii oo khafi ah ilaan riximka gabadhu wax kuu muuqda maaho sida wejigaaga aad u arkaysibe ood odhanaysid waxba ma gelin iyo waxbaa galay aad odhanaysid maahe kolkaa madinadii khafi kol hadduu noqday mulaasimkii agag mulaasimkii shuqluraximka ka mulaasimka u ah ee laazima oo wadciga ah kulanka ah goormuu ilmogaleenka ilmo gaadhaa dee markuu kulan yimaado kolkaa ilmogaleenka ilmihii galay geliddaa ilmuhu uu galo ciddada laga shardi looga dhigi maaye mulaasimkiisaoo wadiga ah ayaa lagu xidhaya markuu kaasi dhaco unbaa la odhanayaa gabadhu ha ciddo tirsato hadaba haddii uu kayru mundabid yahay maxaa la samayni wasfigiibaa hayru mundabid ah wax dabdismayaba ma aha waa wax aan dabdismaynin maxaa lagu xidhayaa hadii uuna dabdismaynin oo mundabidba uuna ahayn kaasuu doonayaa inuu ka hadlo kolkuuna dabdismayna waxa weeye maalan safarka markaynu soo qaadano qofku safar haduu u baxo waxaa laga maleeyaa mashaqo iyo culays ilan asafar qica min annaar eeg waa qayb waxa weeye waa culays iyo dhib iyo rafaad iyo waxaa laga yaabaa habeenkiiba qofku inuuna seexanin habeenkaba qofku inuuna seexanin markuu safar isku diyaarinayo culays iyo hawl baa jira safarku waa cajiib wey markaad guuraysid waad garanaysaa ama aad safraysid waad garanaysaa waa culays badan geediga iyo guuridda iyo hawshaas safarku waa madinatu lmashaqa soomaalidu waxay odhan jireen reer guuray reer colgalay unbu in yar dhaamaabay odhan jireen reerku hadduu guuro geediga iyo safarka reer colgalay unbu ka yar sokeeyaa bay yidhahdeen in yar dhaamaa safarku waa halis hadaba safarku waxa laga maleeyaa mashaqo rafaad baa laga fishaa laakiin hadda miyaa la hubaa mashaqada safar kastaa ma mashaquu leeyahay mise iska fudud baa jira waxa lagu dul ratibaa hadaba mashaqada waxa lagu dul ratibaa ruksaysiga la ruksaysto cibaadooyinka asal oo haddaad soomi lahayd aad iska daysid oo dee awaaciidatu min ayaamin ukhra ad qaadato haddaad maxaanku idhaahdaa ad ad salaadi lahayd salaadaha isku rarartid ama ad gaadisid kaasaa lagu ruqsadaasaa ka dhalan jirtay haddaba maadaamoo safarkii maadaamoo mashaqadii mashaqadii baan doonayaa mashaqadii maadaamayna yaqiin ahayn mundabit ayna ahayn oo lagu odhanaynin mashaqadu intaasay la eg qadar intaa le qiyaas intaa leeg mashaqadii wax kala duduwan bay noqonaysaa mashaqadii way kala dudunaanaysaayoo mundabit ma aha la odhan maayo mashaqada ayaa ruksada lagu xidhiye mashaqadu halkay laazimi jirtay ayaa ruksada lagugu xidhaya oo halkee ah safarka haddaad musaafir tahay iska ruksayso waxa lagu leeyahay maanta haddaad saddex saacadood wareegtid hargeyse dhexdeeda salaadaha ma gaabin kartid mana jamcin kartid ee musaafir ma tiid oo saddex saacadood oo dhididka iyo xiiqa iyo rafaadka iyo oonka iyo duruufta kaa muuqataa jirto war musaafir ma tiid haddaad safarto oo diyaarad ku safarto oo adigoo qabow oo raaxaysanaya aad safartana musaafir baa tahay iska ruqsayso hadaba ninku markuu sidaa eegu yidhahdo warniyow ruqsada waxaa keeni jiray mashaqada kanaaba daalay kana ma daalin maxaa waa sidee haddii la yidhaahdo mashaqadii maadaamayna mundabid ahayn waaba laga daayeyba tarahuskii ruqsaysigii oo mashaqada mulaasimkeega oo safarka ah lagu xidhay dee kani musaafir buuna ahayn kan daalay musaafir buuna ahayn kan aan daalina dee waa musaafir mashaqadii meesha haba ka baxdee mashaqada unbaa la odhanaya xagga mashaqadaa loo leexiyo fain kaana hadduu yahay alwasfu wasfigu hadduu yahay khafiyan mid khafi ah oo qarsoon haddii uu yahay wasfigiibaa khafi noqday wuu qarsoon yahay o amase hayra mundabitin mid aan dabdoomayn ayuu noqday oon dabdismayn uctubira waxaa la cibrayn mulaazimuhu mulaasimkiisa ayaa la cibrayn wahuwa isaguna almadinatu waa halka laga filanayo oo waa wadcigii kulankii kulankii iyo safarkii labadaa unbaa mulaazim u ahoo mulaasimkooga ha la qiimeeyo ama mulaasimkooga ha la cibreeyo un odhanaynaa wa xusuululmaqsuudi maqsuudka xasilidiisa min sharcilxukmi xukunka sharcigiisa uu ka xasilo qad yakuunu yaqiinan yaqiin ayuu noqon karaa kal milki waa milkiga filbayci iibka oo kale ku dhex jira wadannan male ayuu noqon karaa kal insijaari waa hadhidda qisaasi qisaasta laga reebmo wa muxtamilan mid badha oo suurtagal ah labadaba ayuu noqon karaa sawaaun waxa isku mid a wa muxtamilan sawaaun kalinsijaari insijaarkii fii xadilkhamri khamraha xadkeega laga insijaarayey o marjuuxan buu noqon karaa mid marjuuxoo laga xoog badan yahay ka tawaaludi waa isdhalma raadinta fii nikaaxil aayisa gabadh aayisaa nikaaxeed wax laga raadiyo wuxuu leeyahay munaasibkii ha la qaybiyo xagga eeg shaygan mataqaanaa maqsuudkii sharcigu uu ka lahaa inuu xasilayo iyo inuuna xasilaynin bal hadda eega halkana wa xusuululmaqsuudi markuu le min sharci lxikmi min sharci lxukmi waxa weeye munaasibkii ha la qaybiyo oo ha loo qaybiyo eeg waxaa loo qaybinayaa afar qaybood waxaana laga eegayaa min xayu lyaqiin wadanni baa laga eegayaa sharcigu shayguu inoo jid xikmaddii loo jideeyey xasilid ay xasilayso sidee bay noqon mar yaqiin bay noqon kartaa xikmaddii asalba waxaan loo jideeyey ee sharciguba u jideeyey eeg xusuulkeygii mar yaqiin buu noqon karaa marna dhanni buu noqon karaa dhannigu waa malo raajixa marna muxtamil buu noqon karaa wax labadaba badha marna marjuux buu noqon karaa afartaa ayuu munaasibka u qaybsamaa marka la eegayo min xayu ai min xayu alyaqiin wa dhan afartaasuu uqaybsamaya waa munaasibkii xikmadii laga lahaa caadi bay u xasili maqsuudkii laga lahaa ee sharcigarayntiisa xukunkan loo sharciyeeyey way xasili maalan markaad doonayso inaad wax iibsato maqsuud bu sharcigu maqsuud buu ka leeyahay iibsigan iibka iibka wax inaad iibiso ama inaad wax iibsato dee qodobkan sharcigu xikmad ayuu ka leeyahay layskama jidaynuun xikmad baa laga leeyahay qodobkan xikmadda laga leeyahay waa maxay oo maqsuud baa laga lahaaye maqsuudkii ma yaqiin ba oo waa wax yaqiin u dhacayo markuu iibku dhaco mise waa wax dhanni u dhacaya mise waa wax muxtamil ah mise waa wax marjuuxa ah, yaqiin buu udhacaya haddaan hadda kaa iibiyo ujeeddada iibka laynoogu sharcigareeyey maqsuudkiisu uu ahaa waa milki inaad u yeelato inaad milkido haddaba milkigii ma xasilaya markaad shayga iibsato horta haddaad iibsato iib saxiixi uu dhaco ood guddoonto milkigii ma xasilaya milki maye shaygaa ma yeelanaysaa mise ma yeelanaysid waad yaqiin ma u yeelanaysaa yaqiin baad u yeelatay haddaba iibka maqsuudkii laga lahaa iib oo kale markuu yahay dee yaqiin buu u dhacayaa wixii loo sharciyeeyey iibka waxa lainoogu jideeyey waan ognahay yaqiin buu u dhacayaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu si mala'a ah, oo raajix ah uu u dhaco waa la arki karaa iyadana oo malo raajixa ah buu u dhici karaa qofka qof si kasa u dila maxaa ku waajiba qisaas baa ku waajiba in la dilo saw maaha sharcigu haddaba maxaa maqsuud uga ah oo qisaasta laynoogu jireeyey algarad ama almaqsuud min alqisaas waa maxay almaqsuud min alqisaas waa maxay qofka qof dila marka la dilo ee la qisaaso qisaastaa maxaa looga jeeday xifdu nafsi in nafta la badbaadiyo oo ummaddu ay noolaato nin nin ku saqajaamaya la waayo maxaa looga jeeday baynu xikmadu ma maxay maqsuudku muxuu ahaa haddaba xifdu nafsigu marka dadka la isku qisaaso inay dadkii isdaayaan ma yaqiin baa mise waa raajix de waa raajix waa sida faraha badan bay noqonaysaa sida dhanniga ah faraha badan waa sida faraha badan bay noqonaysaa raajix bay noqonaysaa inay dadku istaayaan laakiin waxa dhici kara mararka qaar inuu takhallufo oo waxa dhici karta in la waayo oo nin waalan oo waxba la qiimeyneynin oo og in hadduu nin dilo la dilayo haddana inuu cid dilo miyayna dhacaynin weligeed bay soo jiri jirtay xilligii nebi maxamed ki og qofku haduu wax dilo in la dilayo ayuu haddana wax soo dili jiray kolka waad aragtaayo mararka qaar dee dad noocaas waa la heli karaa oo sida faraha badan dadku way isdaynayaan laakiin haddana tiro yar oon farabadnayn oon isdaynaynin baa la heli karaa tiro yar oon farabadnayn oon haddana isdaynaynin ayaa la heli karaa sidaa ayuu hadalka inoogu dhigay waad aragtaa waa raajix mid waxaa jira isagu muxtamil ah muxtamil oo labaduba ay way baraan baa lagu oranaya kana waa suurtagal kana waa suurtagal labaduba waa suurtagal kana suurtagala oo kana suurtagala مثلا maxaa kamida nin khamra cabay ayaa la xaday wujub alhad ala sharib alkhamr ama ala tanawulaha maxaa looga qasadsan al min sharci alhad waa maxay xadkaa sharciyeyntiisa maxaa looga qadsadsanaa in laga reebtoomo khamriga sow ma aha haddaba in khamrigii qofkii ilin wuxuu ogyahay in xad laga jaraya inuu ka hadho iyo inuu ka hadhi waayo labaduba waa suurtagal way siman yihiinuun waa muxtamil baa laleeyahay ninkaa shaaribulkhamriga ah xaddaa la xaday ee dee aynu nidhi xikmadu waa xifdulcaqli baynu nidhi caqliga in la baaqi yeelo ama insijaar uu la yimaado kolkaa waa suurtagal inuu ka joogsado iyo inuu ku dhiirado intuba waa suurtagal khamriilaha haddii jeeda laga jaro oo xadkii laga jaro inuu iska sii wataa waxba kumaaha waxba kumaaha inuu iska sii wato iyo inuuna sii wadanin intuba waa suurtagal qaarna dee way daynayaan dad badanna way ka hadhayaan dad badanna way qarsanayaan oo way sii wadanayaan saasuu ujeedaa markaa qaarna waaba marjuux oo xikmadii shaygan loo sharci gareeyeyba daciif bay noqonaysaa jirideeda eeg xusuulkeega hadda xusuul baynu ka hadlaynaa xusuul xikmadda xusuulkeega helideediibaa daciif noqon ayaa aada u liidata gabadh saddex iyo lixdan jir ah ama toddobaatan jir ah ayuu inan yidhi waan guursanayaa meherku ma qabanayaa gabadhaa toddobaatan jirka ah mise gabadh maydhaa islam baan idhaahdaa waayahay islaamba dhahoo islaantaa toddobaatan jirka ah hadduu nin yidhaahdo waan guursanayaa inan ayaa yidhi waan guursanayaa horta meherku ma u qabanaya shuruudii markay dhammaystirato ha hadday boqol jir tahay dee meherkii wuu qabanayaa ilan qaacidaaba tidhaahda likulli saaqiin lahu laaqid likulli saaqiin lahu laaqid wax kastoo dhacaba nin qaadaa jiraa la yidhi hadduu wax kaa dhaco ninunbaa qaadi waxay ka dhigan tahay hays odhanin islaanta boqol jirka ah yaa odhani waan guursanayaa odayga boqol jirka ah inantee odhani waan guursanayaa hays odhanin waa likulli saaqitin lahu laaqid qofkaasuuni u muuqdaa jira oo qof kaleba una u muuqanin waa la helayaa haddaba waxaynu u jeednaa eeg nikaaxii diintu way noo sharci garaysay oo waa la ogol yahay way isguursan karaan oo waa arrin saxa laakiin almaqsuud min sharci lxukmi muxuu ahaa nikaaxan sharciyeyntiisa maxaa maqsuudkiisu uu ahaa atawaalud in taranku uu bato sidii tanaaka xuuta kaafaruu fa inii uwaahi bikum lumam inuu taranku bato oo ummaddu inta tafiirtu ay badato waxaa looga jeeday xikmadii iyo maqsuudkii looga jeeday guurkan jidayntiisu waxay ahayd taran bata iyo ubad badanoo laysku dhalo haddaba ka warrama ubad ma laysku dhalaya islaantaa boqol jirki ubad ma dhalaysaa ninka ha eegin ninku isagu u dhalayaaye islaantaa boqol jirki ubad ma dhalaysaa ilaahay waxba kuma aha inay ilma dhasho ilaahay waxba kuma aha laakiin sidaa raaji sida badan ka waran lan lixdan iyo dheeraad dhaaftay hablaha dumarka carbeed saddex iyo lixdan wixii ka dambeeya ku dhalmadayn jireen berigii hore saddex iyo lixdan wax ka dambeeya ayay caadadu kaga tegi jirtay kuna dhalmadayn jireen halkaa markay gaadhaan innagana maxay ku dhalmadayaan talo dumarku ma la qiimeeyey waa shan iyo afartan malaha wama orta kolley aada uma qiimayn lakin anu waxaan islehay shan iyo afartan meelaha shan iyo afartan meelaha kolkaa waad aragtaayo dee wixii hoos buu u dhacayaa waktigiibaa hoos u socda oo waxbaa wada ayaa wada kala duwanaanaya waxaynu haddaba nidhi inay islaantaa dada ee boqolka gaadhay ama boqolka cagacagaynaysaa inay ilma dhasho waa si naadir a ah wey naadir wey aad bay u yartahay tahay naadir baa loo arkaya waa marjuu markaa marjuu baa la ohanaya waa wa laga xoog badan yahay wey maqsuudi kii looga qasadsanaa xasilidiisa min sharcilxukmi xukunka sharciyeyntiisa looga qasadsanaa xukunkan marka la sharciyeynayo kii looga qasadsanaa xasilidiisu qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa yaqiinan yaqiin yaqiin buu noqoni kaasi kalmilki waaba milkiga filbayci iibka dhexdiisa oo kale milkiga beecu dee waa yaqiin markaad shay iibsato adaa iska yeelanaya waa arin yaqiin ah wadanan danni ayuu noqonayaa raajix buu noqonayaa waa mala raajix ah kalinsijaari hadhidda oo kaleba weyi filqisaasi qisaasta dhexdeeda marka dadka laysku dilo dee dilkii kale ayaa laga hadhayaa wa muxtamilan mid labadaba badha ayuu noqonayaa sawaaun oo isku mid ah. wa muxtamilan sawaan miyuu yidhi muu idiin kordhigay sawaan mise sawaaun buu yidhi ma sawaaun buu yidhi waqad yakuunu muxtamilan buu noqonayaa mid muxtamila sax imaa buu usoo qadaray sharxeenuye waqad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa muxtamilan mid bara oo labaduba ay suurtagal yihiin sawaaun imaa sawaaun inay isku mid noqdaan oo ay siman yihiin bade kalinzijaari waa hadhidda fii xaddilkhamri khamrada xadkeega dhexdeeda qofku uu ka hadhayo sii cabiddii ama uu sii wadanayo ow marjuuxan ama marjuux inuu ayuu noqonayaa marjuux buu noqon karaa waa mid daciif ah oo dee aan aan ahayn haaliban ahayn ka tawaaludi waa isku dhalidda fii nikaaxil aayisati gabadha aayisada ee quusatay muxuu qoraya ya fii nikaaxilamati aayisa buu qoraya ma fii nikaaxil aayisa la doonaya aayisa baa la rabaa ka tawaaludi isku isku dhalidda oo kale weeye fii nikaaxil aayisa kutubta qaar baa ama qoraysa waa run fii nikaaxil aayisa aayisada aayisadu waa taa quusatay ee caado ka quusatay taa guursigeega dee waxa weeye waa daciif inuu taran meesha yimaado ama ay isku tarmaan haddaba xagga almaqsuud min sharci lxukmi sharciyeyntii xukunka laynoo sharciyeeyey shayga looga qasadsanaa xusuulkiisu afar buu uqaybsamaya min xayu dhanni waalyaqiin min xayu alyaqiinu wadannu afar buu uqaybsamaya inuu yaqiin yahay iyo inuu dhanni yahay iyo inuu muxtamil yahay iyo inuu marjuux yahay afar ayuu inoogu qaybsamay afartaaba wax ma lagu cilaynaya haddaba afartaaba wax ma lagu cilaynaya oo iibka waxa loo jideeyey ma nidhaahnaa dee waxa weeye xillulintifaac buu keenaa xikmadihiisa ayay ka mid taho milkiga adee adiga kuusoo wareegaya waxaadan lahayn baad u baahan kartaa inaad yeelato waxaadan lahayn ayaad u baahan kartaa inaad yeelato dee dariiqeed ku gaadhi haddaad cimaamad adan lahayn oo halkan bacadlaha taalla u baahato inaad yeelato maad xadi ilayn dariiqad ku gaadhu ilaahay inoo jideeyey iibsaa lagu yidhi si aad u yeelato eeg hadda milki dee waad yeelanaysaa milkigii haddaba waa uu xasilaya kol haddaad iibsatay milkigii wuu xasilaya waan ku cilaynaynaa markaa marna raajix buu noqon karaayo waxaa lagu odhanayaa qofka qof kas u dilee shuruudda dhammaystirta qisaastiisa waxa loo waajibiyey eeg waa dadku inay badbaadaan oo xifdu nafsi nafuu ay la ilaaliyo waa lagu cilaynaya labada horeba waa sax labadan dambe ka waran khamrada ninka shaaribulkhamraha ah waxa wujuubulxad loo saaray wujuubulxadka eh, maqsuudka loo jidaynta maqsuudka laga lahaa waa insijaarka ka hadhidda uu ka hadhayo dee cabidii waa lagu cilaynaya marna waxaad odhanaysaa gabadha islaanta ee da-da ah nikaaxeega sabadaha laynoogu sharciyeeyey iyo maqsuudka laga leeyahay waa isku dhalid oo dhalmaba meesha ma taale maxaa isku dhalid hadaba laga lagu tacliilini ilan islaam boqol jir haddaad guursato oo tidhaahdo ilaahay baa ii baneeyey marka lagu maxaa lagugu baneeyey islaanta inaad guursatana dee taranka ahaa tarankaa la eegaya ile nikaaxa tarankaa la eegaya tma taran baad ka helaysaa taran miyaad ka okay wuxuu ku yidhi wal asaxu qowlka sixada badani jawaazu tacliili cilaynta banaanideeda weeyi bilakhiirayni labada ugu dambeeya wax lagu cileeyo labada ugu dambeeya eeg labada hore hadal ma leh labada hore hadal kuma jiro labada hore saw garanayo hadal kuma jiro laakiin labada ugu dambeeya in lagu cilaynayo qowlka asaxa ah ayuu sheekhu ka dhigay kolkaa muqaabil baa ka soo horjeeda odhanaya laa yajuusu tacliilu bihima labadan dambe waxba laguma cilayn karo waayo ka hore waaba mashkuug oo shakigu dee waa muxtamil waa ka ay siman yihiin ka labaadna waaba marjuux oo waaba daciifba labadaa nagadaa midna wax lagu cilayn maaye fain faata hadduu tago qadcan si go-naan ah hadduu u tago fal asaxu qowlka sixada badani laa yuctabaru lama qiimaynayo weeyi sawaaun waxa isku mid ah maaka fiihi dhexdiisa uu yahay tacabudun addoonsi kuu yahay kastibraa'i amatin addoon hubinteed oo kaleba weeyi ishtaraahaa uu iibsaday baa'icuhaa kii iibiyey filmajlisi isla goobtii iyo majliskii uu dib ugu iibsaday wamaa ka laa kaan sidaa ahayn iyo wamaa laa kaan sidaa ahayn ka luxuuqi nasabi waladilmaqribiya gabadha maqribiyadaah ilmaheega nasabkiisa haliilidiisa oo kaleba weeye bilmashriqiyi nin mashriqiyoo mashriq loo nisbeeyey uu haleelayo halkana talo muxuu leeyahay waaba wardhan waaba khatar haddaba eeg sharculxukun shayga markaa xukun marka laynoo jideeyo xukunkaa sharciyeyntiisa iyo jidayntiisa maqsuud baa laga lahaa hadduu maqsuudkii taga ka warrama kuu isweydiinaya waa kaa hadduu maqsuudkii tago oo la waayaba afartii aan soo dhigannay maqsuudku mid yaqiin buu jiray baynu nidhi midna haalib buu jiray baynu nidhi midna sawaab u ahaayo way sinaayeen baynu midna daciif buu jiray baynu nidhi la waayaba ka warran haddaba waaba la waayeyba maqsuud almaqsuud min sharci alxukmi ayaa la waayeyba xukunka sharciyeyntiisa kii looga qasadsanaa ayaa la waayeyba qacan baa loo waayey si yaqiin ah ayaa loo waayey oo maba jiraba waa qacan maxaa la samaynayaa wuxuu ku yidhi laa yuctabar lama cilaysanayo oo looma cilaynayo buu kuleeyahay maqsuudka waa sida ay jumhuurtu qaateen imaamu shaafici oo kale imaamu axmed oo kale imaamu maalig oo kale waxay ku tegeen laa yuctabar kol haddii almaqsuud min sharci lxukmi la waaye xukunka jidayntiisa shayga looga qasadsanaa haddii la waayo laa yuctabar lama qiimaynayo buu ku yidhi ha ku daalin kaa markaa ah. tolo waa maxay isagaa abu xaniife ayaa khilaafay oo abu xaniifa wuxuu leeyahay war maya e waa la qiimayniye naga daaya waa maxay talow bal hadda eeg oo kolkaa lama qiimaynayo ayay jumhuurtu saasay qaateen kolkaa way siman yihiinuun in la qiimeeyo iyo inaan la qiimaynin waxa tacabudi uu ku jiro oo kale tacabudi haddii uu ku jiro iyo waxa xukunka ah ee tacabudi uuna ku jirin waa loo siman yahay uun wax alla wax lagu kala duwanaanaya ma jiro waa maxay tusaaluhu ma og haddaad addoon iibsato inay qasab kugu tahay xagga shareecada addoontaa istibre waxa la yidhaha in lagu sameeyo maxaa addoonta lagu samaynaya istibraa istibrada marka kaadida layska hagaajinayo so istibra lama odhan jirin ya ee isberiyeelid sow lama odhan jirin kaadida marka layska hagaai ishubin bay ahayd in qasabadaadankaadi ay ku jirto e, kaadi kaadi meel kaadi haystii kaadi soo dhaaftay oo qasabada ku jirtaa inay jirto iyo in kale waa inaad ishubisaa taa waa inaad iska hubisaa haddii ka waran kaadi haystii intay kaadidu soo dhaafto ayna weli ibta ka soo bixin oo qofku uu kaadidii iyo biyuu ku istinjaysanayay israaciyo xaggana kaadidiibaa ka socota xaggana biyii baa ka socda saasuu la kacay dee markuu kaco maxaa soo bixi doona kaadi soo bixi doonta sow maaha waxa weeyi istibrada taa waa naqaanay oo de cadaabulqabriga waxyaabaha lagu muto ayay kamid ahay laba qabri waa kii nebi maxamed soo maray lahaa waa la cadaabaya laguma cadaabaya wax weyn waa kii yidhi miday kaadiduna iska hubin jirin iskama hagaajin jirin kaadida degdeguma fiicno ma og midina muxuu ahaa namaam buu dadku isku diri jiray namaam kolka waxaynu uga jeednaa istibraasi hubin bay ahayd kaadi haystaada aad hubinaysid ama inay kaadidii kaa soo wada dhammaatay iyo in kale istibradaa waa naqaani addoon haddaad iibsatana oo milkigaaga ay soo gashay milki kale ka soo wareegto istibra wax la yidhaha baa la sameeya ciddo lama yidhaah ciddada waa gabadha caadiga ah ciddo tirsata iyada waa istibro halkii ciddada ugu jirtaa wayna yartahay tahay oo fiqiga inoogu iman doontaa istibre makaankeega ayaa la hubinayaa inuu yahay makaan ma inay gabadhani uur leedahay iyo inayn uur lahayn ilay ninka gabadh addoona iibsada eg ilaa suwar yar mooyaane gabadhu xalaal bay u noqonaysay oo uu la mucaamaloon karayay dee gabadh uqur leh qofku hadduu soo hadduu soo iibsado miyaa loo ogolyahay inuu la mucaamaloodo uur bay leedahay be waa arrin lala yaabo wey kolkaa istibre gabadh adoona haddaad iibsatood nin kale ka soo iibsato istibre ayaa laazim ahaa istibre waa inay gabadhani istibre ay la timaadaa la odhan jiray ninkani waa inuu istibre gabadha ku sameeyo si uu u ogaado makaankeegu inuu faaruq yahay inuu madhan yahay iyo in kale haddaba waxaad ka warrantay adaa lagu leeyahay bal u fiirso nin baa addoon wata eeg addoon ayuu wataa addoontii uu ninkani waday uu saylada keenay ayuu iibiyey waa addoontiisii hadda wuu iibiyey nin baa ka iibsaday ninkaa ka iibiyey maxaa la gudboon inuu maxay sameeyey ninkaasi inuu maxay sameeyey istibre iyagoo isaw iibkii ma dhammaan oo shuruudihii oo dhani ma wada dhicin shuruudihii oo dhani markuu wada dhacay ee iibkii uu sidii u dhacay ee la kala gudoomay kii oon la kala kicin labadii nin ee inanta kala iibsaday iyagoo sidii u wada jooga ayuu haddana kii iibiye marka horeba lahaa inanta ayaa idhaar saaxiib iga iibi waan ku khaldamay inanta inaan iska iibiye maaha iga iibi kii hadduun ka iibsaday buu iga iibi haye buu yidhi oo oh, ka iibiyey kan dambe iibsaday waa kii haddaun iibinayey saw maaha hadda saw milki cusub addoontii kuma soo gelin istibraah looga baahan yahay saw oo istibraah yaa laga hubinaya isagaaba watay kan hadda iibsaday ee iibsaday ma isagaa inanta kaxaystayba ma iyagaa isku khaali noqdayba saw kan maaha goobtii uu ku iibsaday buu weli fadhiyey kolkaa maqsuudkii miyuu jiraa istibraha maqsuudkii laga lahaa miyuu jiraa mise ma jiro oo adee shuqlu raximkee ma jiro kaasoo ka hadla laa yuctabar markaa waa masaladaasoo kale hawa haddii masaladu eeg tacabudi hadday tahay istibr waa wa laynagu adoonsadayo tacabudi eh. tacabudi hadday tahay waa istibrahaasoo kale haddii ayna tacabudi ahayn oo xukun aan tacabudi ahayn ay tahayna maalan inan maraykanka joogta unbaa adiga oo hargeysa jooga laysku kiin meheriyey inantu halkay joogtaa maraykanka adiguna halkeed joogtaa hargeysa inantii unbaa uur yeelatay inantii markay uur yeelatay ilmaha inantu eeg hadda inantii ma soo dhoofinoo hargeysa kuuguma iman adiguna maadan tegin adigu waxa wey dee dadkiibaa laga hadlayaa inantaa wadanka kale joogtaa marka aad mehersato ee meherkii kadib ay haddana uuraysato ilmaha uurkaadaa lagugu abtirinaya ilmaha uurka uurkaa aduu kugu soo abtirsanaya xadiidkii muxuu ahaa alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar zaanigana dhagaxa lala dhaco ilmahana firaashka ha loo daayo ninka reer kale ha loo daayo tii unbaa la qaadanaya kolka waxa weeye maadaamo gabadhu ay xaas ahayd gabadhani xaas ba ahayd oo nin baa guursaday haddana uur bay isku aragtay oo way uuraysatay dee dadkii inagu dadweynihii baynu nahay ilan nin kanaaba been sheegi karee wuu u yar dhuuman karaaye ilan jabhadaynti way iska bannaan tahaye haddii maalan ay si uun suurtagal ay ku noqotay waxa la odhanayaa maxay maxaa la odhanayaa alla war waa iska dhaafo waxa la odhanayaa un waa laga yaabaa inay beri un haa meel un waddan kalun iskugu yimaadeen way dhici kartaa inay meel kale kaluun ku kulmeen inay gabadhuba soo dhooftay inuu isaguba teg armayn laga dhici mayna dhici karaynin ha dee naga daayo bal war waa ina hebele naga daaya waad aragtaa wain fa in faata hadduu tago waa maqsuud min sharci lxukmi xukunka jidayntiisa kii looga qasadsanaa fa in faata hadduu tago qadcan si go ah oo yaqiin ah hadduu u tago falasaxu qowlka asaxa ihi waa saddexda imaam ee laa yuctabaru lama qiimaynayo sawaaun waana isku mid maaka fiihi dhexdiisa uu yahay tacabudun tacabud iyo addoonsi kastibraa'i amatin addoon hubinteedba weeyi addoonta oo ishtaraahaa uu iibsaday baa'icuhaa kii iibinayey filmajlisi majliska uu ku iibiyey ishtaraahaa dib uu u iibsaday baa'icuhaa kii hadduun iibiyey kii haddadanuu iibiyey ayaa haddana dib u soo iibsaday haddana istibrii dee waa iyo wamaa kii ayaa isku mida ah, xukunkii laa an tacabudi dhexdiisa ahayn xukunka aan tacabudi ku jirin ka luxuuqi nasabi waladi lmaqribiya gabadh maqribiyadoo cadceeddu halkay ka dhacdo ku nool waladkeega nasabkiisa haleelidiisa oo kaleba weeyi bilmashriqiyi nin mashriqi oo cadceeddu halkay ka soo baxdo ku nool nasabkiisii uu haloolayo hadday isguursadeenba oo midna maqribiyad ay tahay midna mashriqi uu yahay haddana abtirsiintii hays haleeshe buu ku leeyahay waad haysaa walmunaasibu munaasibkii haddana xukunka jidayntiisa marka la eego munaasibka waa la qaybinaya saddex baa loo qaybin doonaa walmunaasibu munaasibkii daruuriyun mid daruuriya ayuu noqon faxaajiyun mid haddana xaajiya oo loo baahan yahay ayuu noqon fataxsiiniyun haddana mid taxsiiniya taxsiini buu inoo qoray soo maaha fataxsiiniyun mid taxsiiniya ayuu noqon wuxuu sheekhu leeyahay waa mid la iska yar qurxistay weeyi waa mid la qurxista oo la jeclaystay munaasibkii ayaa haddana la qaybinayaa waxaa loo qaybinayaabaa la leeyahay munaasibka markaynu eegayno waa min xayu alxaqiiqa waaliqnaac xagga qancinta iyo xaqiiqa ahaan iyo marka dhinacaa la eegayo munaasibkii ha la qaybiyo oo munaasibkii ayaa qaybsamaya wuxuu u qaybsamay mid xaqiiqi la yidhaa iyo mid iqnaaci la yidhaa labadaa haynoogu qaybsamo xaqiiqi iyo iyo iqnaaci labadaasu u qaybsamaya ama saddex buu u qaybsami oo daruuri iyo xaaji iyo taxsiini saddexdaa ayuu inoogu qaybsami haddaba xaqiiqiga ka loo yaqaanaa ee xaqiiqiga aynu ku tilmaamaynaa wuxuu u qaybsamayaa wax dhaca meel daruura ay keentay iyo wax dhaca meel ay xaajo iyo baahi ay jirto iyo wax dhaca meel taxsiin iyo qurxisi uu jiro intaasiba waa xaqiiqiga ayay meeshiisa galaan xaqiiqigii weeye saddexdaasiba kii aynu nidhi iqnaaciguna wuu ka dambeeyaa oo sheekheennu hadda iqnaaciga ma soo qaadanine xaqiiqiga oo qura ayuu soo qaatay saddexdii uu xaqiiqigu ka koobnaa ayuu doonayaa halkan inuu inoogu soo qaado waa xaqiiqiga saddexdiisii iqnaacigana dib ayaynu ka arki doonaa biidni illaahi tacaala waxaynu nidhi munaasibka xagga xaqiiqa ahaan iyo iqnaaca qancinta laba labuunbuu noqoni xaqiiqi iyo iqnaaci xaqiiqigaa keligii saddex usii qaybsamaya xaqiiqigu muxuu noqonayaa inuu dhaco meel ay daruura keentay daruurad waa maxay shaygani lagama maarmaanba inuu yahay waxaan laga maarmaynin iyo maya ee inuu dhaco meel maxaanku idhaha xaajiya oo baahi ay keensatay iyo maya ee inuu dhaco meel taxsiiniya oo la qurxistay saddexda ayaa loo qaybini walmunaasibu munaasibkii waa munaasibkii xagga xukunka marka la eego sharciyeyntiisa daruuriyun daruuri inuu yahay waa munaasibka xaqiiqiga ah daruuriyun daruuri inuu yahay shan baa soo hoosgelaya daruurigii shan baa soo hoosgelaya waxyaabihii daruuriyaadka la odhan jiray ma garanay ama kuliyaat lkhamsiya oo kale ayaa soo hoosgelaya daruuri muxuu daruuri u noqday waxa loo jideeyey waa xifdu diin diinta in la ilaaliyo waxaana loo jideeyey gaalada in la laayo laynta gaalada maxaa loo jideeyey dee xifdudiin waa daruura haddaba diinta in la ilaaliya gaalada ha lala dagaalamo oo ha lala jihaado si diinteenna loo ilaaliyo haddana waa annafsu xifdu nafsi nafta ayaa la ilaalin waa qodobka ku xiga naftaad haddana ilaalin maxaa loo jideeyey ilaalinta naftana alqawad waa qisaas waa daruuri in nafta la ilaaliya naftu inay badbaadaanna de waa shay daruuriya haddana waxaa loo jideeyey alcaqli waa xifdu lcaqli caqliga in la ilaaliyo maxaa loo jideeyey kaana xadka khamrada ee wax la midka ah haddana waa xifdu nasab in nasabka la ilaaliyo waxa loo jideeyey xadka zinada ayaa loo jideeyey haddana in xifdu cirdi sharafta in la ilaaliyo cuquubadii qadafka iyo sabiga ayaa iyagana loo jideeyey shantaasiba waa daruurigii bay isla yihiin daruurigii ayay shantuba isla noqonayaan wa daruuriyu daruurigu daruurada ka loo loo nisbeeyey baahida ayaa la xidhiidhaysa ilaa xaddi daruura daruuri waxa loo yidhi waxa loogu baahan yahay si lagama maarmaana oo inaad diintaada ilaaliso inaad naftaada ilaaliso inaad caqligaaga ilaaliso inaad nasabkaaga ilaaliso inaad maalkaaga ilaaliso inaad sharaftaada ilaaliso si daruura ah oo lagama maarmaana ayaa shantaa loogu baahan yahay wa daruuriyu daruurigu xifdu diini diinta ilaalinteeda wey waa qodobka koobaad xataa naftiibaad ku ilaalinaysaa diinta de naftaadi haba la dile diintaaba ilaasho horta diinta yaan lagaa faragelinin wa daruuriyu daruurigu xifdu diini diintoo la ilaaliyo wey fanafsi hadana naftoo la ilaaliyo wey falcaqli haddana caqligaoo la ilaaliyo wey fanasabi haddana nasabka oo la ilaaliyo wey maali maalka oo la ilaaliyo wey falcirdi sharafta oo la ilaaliyo weya diinta ilaalinteeda maxaa loo jideeyey in gaalada lala dagaalamo lala jihaado nafta ilaalinteedana xukunka la sharciyeeyey waa maxay in la isqisaaso caqliga ilaalintiisana xukunka la jireeyey waa maxay khamradii dee xadkii wey khamrada laisku ogayey nasabka ilaalintiisana maxaa loo jideeyey dee zinadii iyo xaddii zinada loo jideeyey maalka ilaalintiisana maxaa loo jideeyey xadkii sariqada iyo qaaticu dariiqii iyo cirdiga ilaalintiisana xadulqadafkii iyo wixii lamidka ah ayaa loo jeeday waa daruuri markaa haddaba axkaamtaasi waa munaasib waana daruuri baa laleeyahay daruuri waa xaqiiqi welibana xaqiiqiga qaybta daruuriga la yidhahdo wey wamiluhu waxaa lamida wadaruuriyu daruurigu xifdu diintoo la dhowro weeyaan fanafsi haddana naftoo la dhowro weeyi falcaqli haddana caqligoo la dhowro weeyi fanasabi haddana nasabka oo la dhowro weeyi nasabkii ayaa haddana la ilaalinaya fa nasabi nasabka oo la dhowro weeyi falmaali maalkoo la dhowro weeyi falcirdi sharaftoo la dhowro weeyi wamiluhu waxa lamida mukamiluhu ka dhammayska tiraya waxyaabahan mukamil ay leeyihiin baa jira oo mukamilkaasi waa mukamilu daruuriy waa fii rutbati daruuri unbuu noqonaya kalxaddi waa xadida biqaliililmuskiri muskirka inta ugu yar laysku xado waxaad cabtay khamro aan ku waalinaynin waad ka batay uun ama waad dhadhamisay uun waxba kuma waalanaysid haddana waa lagu xadayaa dee waxaynu isku ogeyn waxa kaiirkiisu uu waaliyaa qaliilkiisuna waa khamro u waalinaya waa laysku xadi wey kalxadi waa xadkii biqaliililmuskiri muskirka intiisa ugu yar laysku xadayey ha laysku xada weeyaan walxaajiyu ka xaajiga la odhanayaana waa shay loo baahan yahay oon gaadhaynin xaddii daruurada waa shay loo baahan yahay laakiin aan daruuro ahaan gaadhaynin maxaa ka mid a ah xaajiga waxyaabo badanoo xaajiyii la baahi ay keentay baa jira laakiin aan daruura ayna keenaynin kalbayci waa iibka oo kale iibka waxaa loo jideeyey milkiga saw ma aha shayga loo baahan yahay milkigiisaa loo jideeyey inaad ayaa iibkeen loo jideeyey beecii loo jideeyey haddaba beeca saw looma baahna ma daruura beecu mise waa xaaji waa loo baahan yahay xaajiga ixtiyaajada ku dureersatay falijaarati iyo kiraysigii kiraysiga maan loo baahnayn inaad guri kiraysato ilan dadkii guri ma wada dhisanaan ma wada dhis ma wada dhisanin ama lama wada dhisan karayo kolka waa in kiradii la heli karaa fi lijaara waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaaba daruuriyan daruuri inuu noqdaa la arkaaba mararka qaar xaajigiibaa daruuri isku bedelaya kalijaarati kirayntiiba weeyi kiraysi kirayntii litarbiyati ifli ilmaha barbaarintiisa loo kiraynayey oo kale guri ayaad kiraynayoo ilmaha yar ayaad u kirayni dee si aad ugu barbaariso waa haddii ilmahayan aan la rabaayeyn karaynin ilaa in gurigaa loo kireeyo mooyaane dee barbaarintii waxa wey xifdu nafsi ifli bay kamid tahay xifdu nafsi ifli ilmaha yar naftiisa xifdinta la ilaalinayay kamid tahay kolka waa in gurigii loo kireeya daruuri buu iska noqon karaa wa mukamiluhu ka dhammayska tiraya xaajiga ka mukamilka u ihina waa la xukunuun iyo wa mukamiluhu ka khiyaar الbayع oo kaleba wey beecu khiyaar buu leeyahay beec markaa wax la kala iibsado khiyaar baa soo gala waynu arki doonaa khiyaarka maxaa lo odhan jiray saddex baa loo qaybin jiray waxaa la odhan jiray khiyaarulmajlis iyo khiyaarushari iyo khiyaarulceeb baa la odhan jiray waa saddexda saddexda khiyaar ee beecu uu leeyahay bay ka mid yihiin khiyaarulmajlis iyo khiyaarushari iyo khiyaarulbayc iyo khiyaarulcayb wa mukamiluhu ka dhamayska tirayaana waa ka khiyaarlbayci oo kale isna la xukun buu noqon ومثل الحاجي وحا لميده مكمله خبر با حق هراء خبرك ومثل الحاجي با يا كما مكمله كخيار البيع او كلبه وي وتحسيني تحسينيغنا وا مid la qurxistay oo loo arkay un inuu qurux leeyahay وتحسيني تحسينيغنا waa mid la qurxistay caadada ayaa u aragtay shay qurux badan inuu yahay تحسيني معارض وحو تحسينيغو معارضه يا لبو u qaybsamiye lilqawaacidi qawaaciddaba wuu mucaaradeeya qaarkii wuu ka hor yimaadaa taxsiini baa yidhi qaacidadaadii burburinaya kal kitaabati sida kitaabada oo kale kitaabadu waa mucaaridun lilqaacida iyo wakayruhu kayrkii midaan qawaacidda burburinaynin ka salbilcabdi addoonka qaadidda laga qaaday ahliyata shahaada markhaatiga inuu ehel u noqdo oo kaleba wey bal hadda ufiirso muxuu ku yidhi taxsiinigii labuu u qaybiyey waa mid mucaaridun lilqawaacid layidhaha qawaacidda ayuu duqeeya qawaaciddii ataqaanayba uu duqaynayaa oo uu ka hor imanaya qaacidadii ataqaanay ayuu duqaynayaaba qawaaciddii sharciga ahayd qaar ka mida hadda waa la ogol yahay laakiin kal kitaaba buu kugu tusaali kitaabada saw ilaahay ma odhanin aayad qur'aana saw ma odhan addoommada markii laga hadlay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa addoonka ha la kitaabeeyo oo mukaatab ha laga dhigo haddaad khayr ku og tihiin baa la yidhi soo saa ma aha fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra haddaad khayr ku og tihiin kitaabeeya ayaa layidhi waad aragtaa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra haddaba fakaatibuuhum marka loo la yidhaa addoonkan hala kitaabeeyo kitaabada waa maxay soo addoonka adigu ma lihid addoonkan waxaad ka codsataa laba boeg boqol kun oo dollar inuu kugu keeno laba sano uu kuugu keeno war nin lacag laba boqol kun oo dollar ii keen laba sano gudahood xorna iska noqo soo shaqo tag haddaba eeg waa taxsiini waa la qurxistayoo dee waa muxasim weeyi waayo qof idil dee helaya xorriyadiisii helayo dadka kusoo biirayo xoolanimadii ka soo baxaya waa taxsiini laakiin qawaacid baa burburaya qawaacidka burburaya waxa weeye addoonka iyo wuxuu shaqeeyaba yaa lahaa addoonka iyo wuxuu shaqeeyaba soo ad umaadan lahayn xoolahaaga xoolahaaga ku iibso ka waran haddaba intaa xeradaadii dhex gasho inaad tidhaahdo ha laba haloodoo leeyahaan isku iibinaya hashan ha hashaa kaleaan ku iibsanaya oo tan kale yeelan maayo markaa hadda labadaba adaa lahaa hashan labadaa halaad ama laba gaadhi baad leedahay laba gaadhi maarkatu iyo noohaad leedaha waxaad tidhi maarkatugaygii maanta waxaan ku iibsaday maanta laga bilaabo noohadii baan ku iibsaday noohadun baan yeelanaya wy maarkatugii waad ka tegeysaa oo yaad uga tagtay dee mooye xoolahaaga inaad isku iibsataa dee shay qawaacidda ka hor imanaya soo maahayn haddaba addoonkaaga iyo wuxuu shaqeeyeyba dee adaa lahaa addoonkaaga iyo wuxuu shaqeeyaba adaa lahaa haddana isagii baad isku iibsatay waxaad tihi boqol kun ii keen adna xor noqo oo intaasaan kugu iibiyey isxoree mukaatab baa la adna xor baad noqonaysaa adna boqol kun baad ii keeni boqolka kun hadduu kuu keeni lahaa marka horeba de xor ma noqdeen oo boqolka kunna adun baa yeelan lahaa isagana adun baa lahaaba marka horeba adoonku wuxuu soo wuxuu haliyo wuxuu soo shaqeeyay wuxuu soo dhanba adun baa isla leh mukaata markuu noqdo laakiin xoolahaagii xoolahaagii ku iibinaysa loo arkay wayna banaanta ilaahay baa quraanka ku yiri fakaatibuhum kolka qaaciidadan ilaahay quraanka ku sheegay tahsiinigii qawaacid ka la yaqaanay ayay ka hortimid kolka mushkiladna male oo waa tahsiiniyo wax mushkiladay keenaysa ma jiro wax mushkilada ma keenaysa markaa wa tahsiiniyo tahsiinigu mucaaridun wa taxsiiniyu taxsiinigii weeyi mucaaridu waa laba qaybood oo mucaaridun mid mucaaradaynaya lilqawaacidi qawaacidda ah. kal kitaabati sida kal kitaabati sida kitaabaynta addoonka la kitaabeeyo muqaatabka laga dhigo oo iyo wakayruhu mid kayrkii oon mucaarid ahayn ka salbilcabdi addoonka ka siibidiisa ahliyata shahaadati markhaatiga ehelnimadiisa laga siibo addoonkii waxaynu ognahay ahliyatu shahaada in laga siibay mana aha markaa maxay salb cabdi ahliyata shahaada markaynu leenahay dee qawaacid ay ka hor imanaysaana ma jiro ahliyata riwaay ma aha waa ahliyata shahaada adoonku xadiii waa ku warin karaa markaa kolka insha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam